alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w salى اllahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed w slma tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii rafcu اlmalaam can اla'imati اlaclaam waxaynu joognay sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo xadiidka nebiga inaan shakhsi koobi karaa aanu jirin ayna u suuragal ahayn qofna inuu koobo hadday tahay cid saxaabadii ka mida hadday tahay cid taabiciintii ka mida hadday tahay cid atbaacu taabiciintii ka mida hadday tahay a'immadii macruufka ahaa ee a'immat alfiqhi ama a'immat alxadiid shaksi ka mida oo koobi karaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo aan xadiid seegini ma jiro gaayatu maa fi lamri waa in markaa culammada muxadisiintaee waaweyni ay khaalibka axaadiista ay markaa qabtaan oo ay koobaan laakiin ashyaa sunnada ka mida ay dhici karto inay ka baxsato haddaba masalada noocaase uu sheegay ayuu sheikhu doonayaa bal inuu kuu caddeeyo siday u jirto inta aynaan hadalkaas gelin sheikha hadalladii hore ee markaa uu soo tilmaamay oo ku saabsanaa markaan xadiisku gaadhin imaamka ama caalimka aanu gaadhin inay dhici karto daahir aayadeed inuu ku camal falo muxaqiqu tusaalayaal buu keenaya waxaa ka mid ah aayadda allah uu yidhi falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrah xadiis baa jira sii bayaaminaya oo sii caddaynaya aturiidiina an tarjicii ilaa rifaaca laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki yacnii gabadha marka saddexda dalqadood dhammaystirmaan oo saddexdiiba la furo ninkii mar dambe xalaal u noqon mayso ilaa nin kale ay soo marto ninkaa kale soo guursado ou dabeedna soo talaaqo ay ka cadadbaxdo ilaa taasi ay dhacdo xalaal u noqon mayso ninkii hore falaa taxilu lahu min bacdu xata tankixa zawjan hayra marka xadiis baa aayadda sii bayaamiyey oo tilmaamaya guurkaa weliba galma in loo shardinaayo waa xadiiska imra'ata rifacata alquradi ku saabsan ee caaisha ay soo warinayso ee bukhaari iyo muslim ku sugan haddaba marka imaamkii la odhan jiray saciid ibnu musayib waxauu isagu qabay in markaa guntinta guurku ay ku filan tahay aynay sharti ahayn in guurkaa gudihiisa galma ku dhacdaa inaynay sharti ahayn ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa xadiisku inaan u gaadhin dabeedna daahirka aayadda ku camal falay hatuu odhanaayo ibnu mundir walacalahu lam yablughu alxadiisu faakhada bidaahiri qur'aan waxaa laga yaabaa inaan xadiisku gaadhin dabeedna markaa daahirka qur'aanka uu ku camal falay waxaa la mida xadiiska markaa sheegaya naha rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min atayr culamada qaarkood ma gaadhin xadiiskaasi dabeedna waxaa dhacday inay daahirka qur'aanka cuskadeen qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxaraman cala طaacimin yطcamhu ila an yakuna mayta alaaya waxaa kaloo la soo naqliyaa ibnu cabaas laftiisa inuu markii hore aayadda daahirkeeda cuskan jiray intaan xadiisku soo gaadhin laakiin markuu xadiisku soo gaadhay waa ka noqday mas'alada xadiiska ayuu qaatay xadiis waxaa dhici karta inuu cuskado oo xadiis kale oo sii khasisaaya aanu soo gaadhin masala xadiiska tilmaamaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam u ruqseeyey gabadha caadada qabtaa haddii waxa weeye tawaafu lifaada ay tawaaftay tawaafulwadaaca ruqso inuu uga yeelay wakhtigii safarku hadduu soo galay oo aynay u baaqanayn waa mas'alo khaas ah oo xadiiskaasi sheegaayo culamada qaarkood xadiiskaasi ma soo gaadhin iyo saxaabada qaar dabeed waxay cuskadeen cumuumka xadiiska laa yanfiranna axadu xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilbeyt xadiiskii khasisayay markaanu soo gaadhin xadiikaa umuumkiisa xadiidkaa kale cumuumkiisay qaateen saas si leeg waxaa kaloo dhacda in waxa weeye xadiis intaanu soo gaarin imaam ama caalim inuu qiyaas isticmaala dhacda waxaa la soo naqliyaa anas ibnu maalik inuu markaa waxaa fatwooday eh, ninka muxrimka ahi inuu markaa guursan karo ama guurin karo waxaana jira masalada xadiis khaasa oo sheegaayo eh, laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtub shakhsiga muxrimka ahi mana guursanaayo mana guurinaayo yacni midna ayaanu samayn walaa yakhtubu mana khidbaynaayo anas waxaa laga soo naqliyaa inay bannaan tahay oo wuxuu markaa fatwooday inay bannaan tahay isagoo qiyaas qaadanaya iibka oo sida iibkuwa ugu bannaan yahay baa guurkuna ugu bannaan yahay marka qiyaasan cala albayc ayuu fatwoodaa la yidhi marka xadiisku inaanu soo gaadhin ayaana sababtay yidhahdeen wahaakada wuxuu haddaba sheikhu yidhi raximah allah wاctabir dalika bاlkhulafaaءi الraashidiin aladiina hm aclamu اlummati biumuuri rasuli illahi salى اllahu alيyh waslm wa sunnatihi wa axwaalih ku cibro qaado arrinka waxaad kaga cibro qaadataa khulafaau raashidiinka nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwii khaliifyadiisa ahaa ee talada ummadda iyo maamulka ummadda uga dambeeyey ee hanuunsana kuwaasoo ummadda ugu aqoon badan umuurta rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo sunnada rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo axwaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam ugu aqoon badan waayo waxay ahaayeen dadka nebiga ugu dhow uguna aqoonta badan saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabada nebiguna ummadda kale waa ka cilmi badnaayeen khulafaa uraashidiinkuna saxaabada kale waa ka cilmi badnaayeen oo khaas ahaan abubakar iyo cumar iyagu waa kasii cilmi badnaayeen saxaabada kale ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in aclamu asaxaaba uu yahay abubakar inuu saa yahay saxaabaduna waa sheegeen fa kaana aclamanaa bihi wuxuu ahaa markaa ka noogu aqoonta badan khusuusan asidiiqa radia allaahu canh waxaan soo gaaryeelayaa gaaryeelis kii runsheegidda badnaa ee rumaynta badnaa wa kasiiru tasdiiq waana kasiiru sidq abubakrin weeye abubakr cabdullaahi bnu cuhmaan aladii lam yakun yufaariquhu xadaran wala safara bacdu alaba waxaa dhici karta inaynay abubakar magaciisaba aynay garanayn wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa waa abubakr aabbihiina wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa abu quxaafa laakiin magaciisa waxaa la odhan jiray cabdullaahi aabbihiina waxa la odhan jiray cumaan cabdullahi bni cumaan ibni camri attaymi lam yakun yufaariquhu xadaran walaa safara nabiga calayhi salaau wasalaam kama faaruqi jirin hadduu socdaal yahay iyo hadduu neg yahay marnaba kama faaruqi jireen nebiga waa la joogi jiray calayhi asalaatu wasalaam garabkiisaanu ahaa bal kaana yakuunu macahu fii haalibi alawqaat wuxuu ahaan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam midla jirkiisa ku sugan wakhtiyada badankooda xataa innahu yasmuru cindahu billeyli fii umuuri almuslimiin ilaa uu la cawayn jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ku cawayn jiray bileyli habeenka gudihiisa fii umuuri lmuslimiin umuurta muslimiinta shanigooda waxa ku saabsan ayuu nebiga kula caweyn jiray asamar waa soo jeedka fiidkii la soo jeedo ee la sheekaysto waa cawayskaas wey hmm. laa samara ila limusallin aw musaafirin miyuu ahaa cumar bnu khaaab radia allahu canh saasoo kale u ahaaday cumar bnu khaaabna u ahaaday oo nebiga calayhi salaau wasalaam waa ku lamaanaan jiray waana la joogi jiray xadiiska ibnu xibaan iyo ibnu khusayme iyo soo wariyeen tirmidi iyo imaam axmed wuxuu sheegaya min xadiisi cumar bn khaaab radia allahu canh qaal kana rasuulu lahi sal allahu aleyh wasalam yasmuru maa abi bakrin fi lmri min amri lmuslimiina wa ana macahuma xadiisnimo u soo arooray arrinkan badan uu shiku sheegaayo axaadiis baa ku timi cumar bnu khadaab wuxuu yidhi wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam mid abubakar la caweeye oo kala sheekaysta umuuraha muslimiinta anna waa la joogi jiray buuri mansiladiisa xoogaa hoos buu u yara dhigaya ya ma odhan labadeeduba umuuraha muslimiinta aanu aanu nebiga markaa kala sheekaysan jiray wuxuu ka dhigay abubakar buu qadimay ou yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar umuuraha muslimiinta ayuu kala sheekaysan jiray oo habeenkii la soo jeedi jiray anna waa la joogi jiray buui kaannahu uu iskala joogay marka taasi waa tawaaduc waa hadmu nafsi baa la yidhahdaa inuu shaksigu qadarkiisa isagu hoos u yaro dhigo fa innahu sala allahu alayh wasalam nabigu calayhi asalaatu wasalaam kaiiran ma kaana yaquulu waxaa fara badnayd intuu yidhaahdo dakhaltu ana wa abu bakrin wa cumar wakharajtu ana wa abu bakrin wa cumar wa dahabtu ana wa abu bakrin wa cumar wa ji'tu ana wa abu bakrin wa cumar nusakha qaar mar alla buunbay idiin qorayaan laba jumlo afar jumlaa la keena in badan buu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam anigii abubakar iyo cumar baa soo gallay anigii abubakar iyo cumar baa baxnay wa dahabtu ana wa abubakrin wa cumar waxaa tagnay anigii abubakar iyo cumar wa ji'tu waan imi ana aniga iyo masaladan uu sheikhu sheegaayo xadiis bay ku soo aroortay xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waana min xadiisi cali bn abi aalib xadiiska cali bn abi aalib buu ka mid yahay cali baa odhanaya wuxuu odhanayaa in fara badan baa nebiga ka maqli jiray calayhi asalaatu wasalaam isagoo odhanaya dakhaltu ana wa abubakrin wa cumar wa kharajtu ana wa abubakrin wa cumar wa dahabtu ana wa abubakrin wa cumar waji'tu ana wa abubakrin wa cumar marka bukhaariyo muslim midba saddex baa ku sugan afarta jumlaba waa jiraan mid ahaana saddexaan buu sheegay saddex jumlo midna waxa weeye mid tii saddexaad beddelkeedii buu ta afraad ka dhigay marka afartuba afarta jumlaba bukhaariyo muslim bay ku sugan yihiin iyadoo laba ay isku waafaqayaan labana ay la kala gaar noqonayaan waaya ibnu cabbaas wuxuu ka warinayaa cali buu ka warinaya waa min xadiisi caliyin sida saxan sida saxani waa xadiiska cali waayo cidda hadalka ibnu cabbaas waa raawi ka warinaya cali markay caynkaa tahayna wuxuu noqonayaa xadiisu caliyin waan arkaa inuu xadiisu ibnu cabbaas yidhi lakiin saxdu waa sida kale yacni laba saxaabi hadday wax kala wariyaan xadiisku keebaa la xisaabinayaa inuu min xadiisi fulaan yahay oo ka matniga u dhow waa dhici kartaa saxaabi inuu saxaabi wax ka wariyo marka waxa weeye haddii saxaabi uu saxaabi kale wax ka sii wariyo saxaabiga laga soo warinaaye matniga u dhow ee aan cidi ka xigin ayuu xadiiskiisii noqonaya hadalka cali baa odhanaya laakiin xadiis nebi waa soo gasho dee nebiga inuu ka maqlayay oo in badan ka maqli jiruu sheegayaa marka idan wuxuu sheegaya qowl nebi markaa saxdu waxay tahay waa min xadiisi caliyi bni abi aalib waayahay uma maca dalika lama su'ila abu bakrin radia allaahu canh intaa dabadeed taalla jirkeeda markii la weydiiyey abubakar can miraasi iljadda ayeeyada dhaxalkeeda la su'aalay maxay ayeeyo wax ku dhaxashaa qaala maa laki fii kitaabi illaahi min shay wuxuu ku jawaabay abubakar kuuguma sugnaan kitaabka ilaahay waxba kuuguma sugnaan oo waxaan qur'aanka kuugu hayaa ma jiro wamaa calimtu laki fii sunnati rasuuli illahi sala allahu alay wasalam min shay kuugumana ogi sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam gudaheedana waxba kuuguma ogin yani wax nasiiba oo lagugu sheegay inaad qadarkaa wax ku dhaxasho sunnadana kuuguma hayo abubakar baa odhanaya walaakin xataa as'ala annaasa ha yeeshe isug ilaa aan dadka weydiinayo fasa'alahum waa weydiiyey dadkii oo wuxuu yidhi dhaxalka ayeeyada maxaa ka haysaan faqaama almughiiratu bnu shucba wa muxamed bnu maslama radia allaahu canhuma waxaa kacay laba saxaabi saxaabiga layaha mughiirat bnu shucba iyo saxaabiga layaha moxamed ibnu maslama radia allahu canhuma fashahida waxay ka markhaati kaceen ana nabiya sala allahu aleyh wasalam actaaha sudus in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu siiyey lix meeloodow meel ahaan xoolihii inuu siiyey ayeeyadii sudus inuu siiyey hal marka lix meelood xoolaha loo qaybiyo meel ahaan inuu siiyey hal lixaad waqad ballaqa hadihi sunnata cimraan bnu xusayn ayda waxaa kaloo gaadhsiiyey oo dadka markaa gaadhsiiye u sheegay sunnadan cimraan oyna xusayn ah aydan noqoshaynu ku noqonay walaysa haulaai alaaatu mila abi bakrin radia allaahu canhu wa gayrihi min alkhulafaa saddexdani mana aha qaar la mida abibakar iyo khulafada kale qaar la mid oo la mansila ah xagga cilmiga ma aha bimacnaa derajada khulafaa uraashidiinka ma gaarhayaan derajada abubakarna ma gaarayaan xagga cilmiga uu ka joogay gaari maayaan uma qad ikhtasuu bicilmi hadihi sunnati alatii qad itafaqat alummatu cala alcamali biha intaa dabadeedna waxay la gaar noqdeen saxaabadaa saddexda ahi bicilmi hadihi sunnati sunnadana aqoonteeday la gaar noqdeen allatii qad ittafaqat alummatu cala alcamali biha taasoo isku waafaqday ummaddu in lagu camal falaayo oo inay ayeeyadu sudus wax ku dhaxasho waa ijmaac culammadu waa isku waafaqsan yihin muxaqiq wuxuu soo arooriyey xadiiska cimraan arrin ku saabsan markaa awowga ku saabsan ayuu soo arooriyey laakiin xadiiska ayeyada uu sheikhu ishaarayo ma soo aroorin calaa kulli xaal sheikhu amhilo badan buu keenayaa wuxuuna tilmaamayaa masaa'il abubakar ka qarsoomay ama cumar ka qarsoomay ha u sii bato tusaalayaasha uu ka keenayo cumare sababtuna waxay tahay wakhtiga cumar baa dheeraa wakhtigii abubakar ee uu nabiga ka dambeeyeyna waa koobnaa waa laba sano iyo bilo ayuu nebiga ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam oo muddadii khilaafadiisuna ahayd abubakar sheikha kitaabka qoray wuxuu yidhahdaa shaykhulislaam ibnu taymiya masaa'isha ummaddu isku khilaaftay ama saxaabadii masaa'isha isku khilaafeen mas'ale kastoo saxaabadu isku khilaafeen qowlka abubakar ba arjaxa qowlka abu bakar ayaa arjaxa sidaas aawadeed mas'alo qowl daciifa ah uu ku tegey inta la isku khilaafay qowlka abubakar daciif noqday lama hayo buui ibnu taymiya odhanaya cumar bnu khadaab radia allaahu canhu ardaah wuxuu ahaa muxaddatsu hadihi alumma ummaddan kii la ilhaamin jiray buu ahaa sida xadiiskii saxiixaynku uu sheegayo qad kaana fii man kaana qablakum min alumami muxaddasuun fain yakun fii ummatii axadu fahuwa cumar ummadihii idinka horreeyey waxaa ku jiri jiray dad la ilhaamiyo oo si xaqa waafaqsan loo tilmaamo qalbigooda lagu soo rido hadday ummaddayda cidi kaga jirto kaasi waa cumar masaa'il kaiira ayaa waxaa soo aroortay qur'aankaan soo degin sidii qur'aanku ku soo degi doono inuu sii sheegay oo siduu sii sheegay ay u dhacday ilaa saddex iyo toban mas'alo ayaa muwaafaqaatu cumar la soo arooriyaa axaadiista qaarkood saddex bay sheegaysa laakiin saddexdu xasri maaha masaa'ilo kale ayaa soo arooray oo marka mutacadida ahlucilmiga qaarkood waa ururiyeen waxay gaadhsiiyeen toban in ka badan waxaan filayaa saddex iyo toban mas'ale inay gaadhsiin jireen muwaafaqaadkaasi waxay u qaybsaan muwaafaqaat lafdiya iyo muwaafaqaat macnawiya qaar lafdigu waafaqay qaarna macnuhu waafaqay iyadoo uu caynkaa ahaa oo sida uu tilmaamo marar badan ay dhici jirtay waxyigu inuu ku soo dego ayaa haddana wakhtiyada qaarkood masaa'isha qaar intuu ku qaldamo sidiiqu hadihi alumma uu baraarujin jiray muxadasa hadihi alumma ay ka mid tahay maanicu zakaadka dagaalkii lala dagaalamayey ay ka mid tahay masaa'il kale waayahay inay mas'alo uga cilmi bataan ama bacdu almasaa'il inay uga cilmi bataan sheegi maayaan inay si caama uga cilmi badan yihiin waxaa dhici karta shakhsiga mafduulka ahi inuu manqabo la gaar noqdo hatay culammadu yidhaahdaan altafdiil muqayad laa yastalzim altafdiil almutlaq tafdiilka muqayadka ahi ma laasimsanayo tafdiil mulaqa haddamaarta waxaa dhici karta aalib mustafiida mas'alo inuu u cilmi bato oo uu caalim uga cilmi badan yahay macnaheeduna maaha inuu caalimka ka cilmi badan yahay inuu masaladaa dheer yahay ama uga aqoon badan yahay keeni mayso inuu si caama uga aqoon badan yahay oo isaga aclamka a ah la odhan maayo si mutlaqa hunaaka farqun bayna aliطlaaq waltaqyiid farqi wuxuu udhexeeya taqyiidka iyo u udhexeeya ima waxaa dhici karta arday fanni funuunta ka mida inuu caalim shiikh u ah uga aqoon bataa dhici karta oo faraa'idku aad u yaqaanaa shaykhiisa waa kaga xariifsan yihi ma waxaa la odhanayaa huwa aclamu min shaykhi waa in la qaydaa waa in qaybtaa lagu qaydaa marka in bacdu saxaaba axaadiista qaarkood uga aqoon bataan oo sunno yacni nebiga ka soo aroortay ay iyagu gartaan oo ka cilmiga badnaa ee ka fadliga badnaa u garan waayaa sheegi mayso inuu ka cilmi badan yahy waa masale mufiida wa kadalika cumar bnu lkhaaabi radia allaahu canhu lam yakun yaclamu sunnata alisti'daan cumarna ma ahayn mid garanaaya sunnada idan weydiisadka guryaha marka la soo gelaayo sida loo idan weydiisanaayo cadadka inta goor ee u idan weydiisanayo kadalika madkuurka la soo sheegay xaaluu ama aad tidhaahdo khabar muqadama ka dhigto wakadalika saasoo kale uu ahaaday cumar bnu khataab radia allahu canh dabeedna jumladan kale aad ka daba keento lam yakun yaclamu sunnata alisti'daan alisti'daan ha odhan waayo hamsadu waa hamsat lwasl hamsatulwaslina waxaa la akhriyaa marka laga bilaabaayo asha hamsada ka dambaysaa waa hamsatu waslin tasqutu fi lwasli ama fi darji wa tahbutu cinda alibtidaa waxay dhacdaa marka hadalka yani waxa weye la xidhiidhinayo waa dhacdaa waxayna sugnaataa marka laga bilaabayo saas aawadeed laamka in la hoos dhigay noqonays alistidaan waa in la yidhahdaa listidaan haddaad alistidaan tidhaahdo hamsadii wasliga ahayd baad waxaad ka dhigtay qaci haddaba markay dhacdo waa lilmacluumiye eh inaad ka bilowdo ma waxaad ka bilaabaysaa laam hoos dhigan mise waxaad ka bilaabaysaa hamsada kale aad ka bilaabay alistidaan miyaad odhan mise listidaan baad odhan haddii lagugu imtixaano lagu yidhaahdo bal sunnato ka kaalayo waxaa ka dambeeya ka bilow ba ikhtibaaran lagu yidhi jawaabteedu waxay tahay jaaza wajaaza weeye labadaba bannaan waxaa bannaan inaad tidhahdo alistidaan waxaa kaloo bannaan listidaan inaad tidhaahdo oad ka tagto hamsadaad ka bilaabayso waxaa la mida qur'aanka laguu imtixaanay bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan markaasaa maxal wax laga bilaabo ma ahee ikhtibaaran baa lagugu yidhi waxaad ka bilowdaa bi'sa waxa ka dambeeya maxaad akhrin ma baad akhrin mise alismu baad akhrin fii wajhaan labada wajiba ku bannaan say culammadu nas gareeyeen waxayna ku dhisan tahay alictidaad bilcaarid iyo cadam alictidaad bilcaarid wax la yidhahdo an anlaa yuctada bilcaarid qaacidadu waxay tahay asalku waa inaan markaa la tirsanin yani marka caaridka yani asalku waa saas mar asalkii baa lagu soconayaa caaridku waa maxay xarakada laamka saarani asal ma aha laamku asaaratan muxuu ahaa saak xarakada markaa ku soo daridayoo marka wuu xarakaysan yahay waa shay caarida shaygii caaridka haddaan la tirsanin oo asalkii la ictibaariyo inuu reeban yahay hamzadii waa loo baahan yahay waa inaad akhridaa hamze waxaa loo keenay si markaa xarafka reeban loogu gaadho dee reebanaantii asalkahayd baad milicsanaysaa alismu dheh alisti'daani dheh hadda ah, wuxuu yaallay marka mudaaf ileyh maxalkii sunnat alisti'daan ah, wejiga kalena wuxuu yahay waa in laamka xarakaysan laga bilaabo waayo hamsada waxaa loo keenay xarafka reeban in lagu gaadho xarafkiina ma reebana marka waa ictidaad bilcaarid baa la yidhahdaa xarakadan caaridkee soo dariday baa laga soo qaadaya xarako inay tahay waa la yska dhaafaya asaalatan siday ahaan jirtay marka waxay noqonaysaa laamka inaad ka bilowdo labaduba waa ikhtiyaaran bay lam yakun yaclamu sunnata alistiidaani xataa akhbarahu biha abu muusa muu garanayn sunnada istiidaanka cadadkeedu inuu yahay saddex goor oo saddex goor inuu odhanaayo ma soo gala oo idan weydiisanaayo saddexda goor haddii loo idmi waayona iska laabanayo taasaanu garanayey in la iidan weydiisanayo waa garanayey laakiin nisaabka istiidaanku leeyahay ee aan laga badin karini inay saddex goor tahay taasaanu garanayn muraadku uga jeedaa sheekhu waa saas ilaa uu uga warramay abuu muusa alashcari uga warramay abuu muusa alashcari ayuu la ballansanaa waa yimi abuu muusa alashcari waa idan weydiistay saddex goor waa salaamay aadkhulu waa salaamay aadkhulu waa salaamay aadkhulu markay cidi la hadli weydu iska laabto baa soo baxay cala sabiil itifaaq wuxuu arkay abuu muusa oo sii socda waa u yeedhay war kaale kaale waa u yimi maxaad u tagtay wuxu uhi waxaan u tegey saddex goor baan dee ku idan weydiisto imaad idmin nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alistiidaanu alaa fain udina laka wailaa farjic idan weydiisadku waa saddex goor haddii laguu idmo gal haddii kale noqo cumar weligii taama maqan wuxuu uhi ilaaba ilaa ii keen cid kuu markhaati kacda inuu sidaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad la kaalaydaa cid ku markhaati kacda dee haddii kale waa u shiifilo abu muusa tegey wuxuu u tegay jamac ansaar ah arrinkiibuu weydiiyey dabeedna waxay yidhaahdeen waa wada ognahay dhammaantayo waxaanu kugu daraynaa ka noogu yar ya asqarunaa kii ugu yaraa bay ku dareen hadda taa macnaheedu maaha cumar bnu khataab khadaab ka inaanu aqbali jirin yani mawaadic badan baa la hayaa oo khabar waaxidka uu aqbalay saxaabada rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam waa isku waafaqsanayeen khabar waaxidka in la aqbalo laakiin wakhtiyada qaarkood waxay samayn jireen inay waxa weeye tasabut siyaadaa inay yaro samayn jireen ama waxa weeye marka ay dooni jireen in arrinkaa loo sii adkeeyo qiso labaadna waa inoo iman doontaay oo qisada ku saabsan yani waxa weeye cali bn abi aalib uu leeyahay marka qof kastoo xadiis nabiga iiga sheega waan dhaarin jirin bal halkaa dambena waa ugu tegi doonaa insha allah halkaasina wax kaga sii yara sheegi doonaa wastashhada bilansaari wuxuu markhaati gashaday abuu muusa alashcari ansaar buu markhaati gashaday wa cumaru radia allaahu canhu aclamu miman xadaahu bihadihi sunna cumar bnu khataabna radia allahu canhu ardaah waa ka aqoon badnaa cidda sunnadan uga warrantay saxaabada sunnadan u sheegtay waa ka aqoon badnaa walam yakun cumaru radia allaahu canhu aydan yaclamu ana almar'ata tarisu min diyati zawjiha muu ahayn cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah mid og inay haweenaydu magta ninkeeda wax ka dhaxlayso cumar ma ogayn markii hore haddii ninkeeda la dilo oo mag laga qaato magtaasi inay dhaxal noqonayso zawjadii ama haweenaydii uu qabayna dhaxalka inay wax ku leedahay oo magta dhaxal laga dhigayo kama warqabin cumartaa ma ogeyn bal yara wuxuu ahaa markaa mid arka oo u qaba ana diyata lilcaaqila ra'yi ahaan waxa u muuqday in magtu tolku leeyahay tolku oo ciddan markaa magta bixinaysaa marka kalena inay qaybsanayso baa ra'yi ahaan ku soo dhacaysay saasuu u qabay waayo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee mas'aladaa ku saabsani ma soo gaadhin markii hore cumar dib bay ka soo gaarhi doontaa xataa kataba ilayhi daxaaku bnu sufyaan ilaa uu soo qoray daxaaku inu sufyaan ah alkilaabiyu wa huwa amiirun lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam isagoo rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam amiir uga ahaa iyo mas-uul cala bacdi albawaadi meelo baadiyaha ka mida uu mas-uul uga ahaa ayaa u soo qoray yukhbiruhu xaaluu uga warramaayo cumar uga warramaayo anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulka ilaahay warasa imra'ata ashyam adibaabiyi min diyati zawjiha inuu dhaxal siiyey ashyama adibaabi ninkii la odhan jiray markii la dilay haweenaydiisii ayuu ka dhaxal siiyey min diyati zawjiha magtii ninkeeda laga qaatay yani magtii dhaxal buu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybta dhaxalka iyo qusumka ay ku leedahay baanu ka siiyey magta haweenaydii uu qabay ka siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam idan magta dhaxal buu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam fataraka ra'yahu lidalik marka cumar waa ka tegey ra'yigiisii xadiiskaa daraaddii buu uga tegey wa qaala wuxuu yidhi cumar low lam nasmac haada laqadayna bikhilaafi haddaanan kan maqli lahayn xadiiskan aanan maqli lahayn laqadaynaa waxaanu xukumi lahayn bikhilaafihi waxaanu xukumi lahayn bikhilaafihi si khilaafsan baanu ku xukumi lahayn oo magta tolkaanu u qaybin lahayn laakiin qaladkaa inaanu ku dhacno waxaanu kaga badbaadnay xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam inaanu hellayn waxay ahaayeen qaar sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni aada u ixtiraamo u qadariyo u raaco ugu dhegan bay ahaayeen waxaanay ahaayeen qaar xaqa u noqda ra'yigooda uga taga marka xadiis nebi loo sheego iyagoo si ra'yeynaayo si ay ula muuqatay waxay ahaayeen qaar xaqa u noqda oo isla marka xaqu u caddaadaba waa ka laabanayaan ra'yigooda may warwareegayn tawiilaad iskumay dayeyn isdaafac iskumay dayeyn ya alrujuuc ila alxaqi fadiila xaqa in loo noqdaa waa fadiilo tusaalahan hadda labaad ee uu inoo keenay xagga cumar kii labaad buu noqonayaa abubakar hal tusaalu inooga keenay cumarna dhowr tusaalu inooga keenaya tusaalaha labaad ee cumar ka keenay waxay tahay cumar waxaa ku soo dhacday markii hore ra'yi ahaan in magta laga dhigo tolka mid loo qaybiyo in laga ayaa saxaabiga la yidhahdo daxaak ibnu sufyaan oo nebigu sala allahu aleyh wasalam mas-uul uga dhigay meelo baadiyaha ka mid ah ayaa war u soo qoray oo cumar ugu sheegaayo gabadhii uu ka dhintay ninkii la odhan jiray ashyam addibaabi ninkaasoo la dilay magtii laga qaatay nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ka dhaxal siiyey oo qaybtay dhaxalka ku leedahay uu ka siiyey magtaas yacanii magtii dhaxal ka dhigay daxaak ibnu sufyaanna cilmi ahaan gaari maayo kumana dhowaanayo cumar bnu khataab markaa sunno ka qarsoomay cumar bnu khataab ka qarsoomay baa daxaak u caddaaday markaasaa daxaak sheegay markaasaa dabeedna cumarna u hoggaansamay magta in tolku iska qaybsadaa sharcan mid bannaan maaha arrin muxarama oo sunnadii nebiga sala allahu alay slam khilaafsan waxay noqonaysaa dulmi noocaasay noqonaysa waajibku waxay tahay ciddii dhaxalka lahayd in la siiyo oo dhaxal laga dhigo waxay dadka qaar leeyihiin dee marka kala soo innaga wada bixinaa waxaa la odhanayaa haddii dilku aanu badrheer ahayn talku inay bixiyaan dilkii khata ahaa ama kama ahaa ama badrheer u ekaha ahaa shibulcamdiga ama khata'ulcamdiga kolba kii laga cabiro dee waa waajib sharciyo marka horeba sharcigu saaray marka waxaa weeye dee taa wada bixiya laakiin qaadasho markay noqoto ciddii sharcigu xaq ahaan u siiyey u daayay haddii kale xoolihii agoonta oo lagu cunaayo xaqdarro lagu cunayaa soo gelaysa ina aladiina yaakuluuna amwaal yataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciiraa dee marar badan markta la qaadanayo agoon baa wax ku leh marar badan markay qaybsanayaanna isma laha xoolo agoomeed baa cunaysaan marka waa min kabaa'ir dunuub xataa dad waaweyn hadday yihiin oo agoon aynay ahayn in lagu khasbo marka waxa weeye la yidhaahdo xeer baa inoo yaalle ilaaba ilaa halkan soo dhig aan qaybsanna eh dee waa dulmi lafteedu wadulmu dulumaatu yowma alqiyaama qofku raalli ahaanshihiisa cid wax waa ka siin karaa laakiin wax lagu toojargaraynayo o lagu khasbaayo oo la odhanaayo ma khilaafi kartid haddii kale waxay waxaasaa ku qabsan doona ha dhow waxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa walam yakun yaclamu xukma almajuusi fi ljizya cumar ma ahayn radia allahu canhu ardaah mid ogaa majuuska nimanka la yidhaahdo dabka caabuda xukunkooda ma ogeyn ljizyati jizyada shanigeeda ku saabsan xukunkooda eh, ku saabsan gibirka ku saabsan in gibir laga qaaday iyo inaan laga qaadayn xataa ahbarahu cabduraxmaan bni cawf xataa akhbarahu ilaah uga warramay cabduraxmaan ibnu cawfin cabdiraxmaan oo ina cawf ah radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab eh, cumar bnu khaaab aayadda inta ku sugan in ahlu kitaabka laga qaadayo jizyada ayuu ogaa qaatilu aladiina laa yuminuuna biاllahi wala bilyowmi alakhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasulu wala yaduuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xata yucطuu ljizyata can yadihim wahum saakhiruun aayaddii ahlu kitaab baa lagu sheegay majuuskii jizye kama qaadin ilaa uga warramay cabdiraxmaan bnu cawf ana nabiya sala allahu aleyh wasalam akhadaha min majuusi hajar ilaa uu cabdiraxmaan ibnu cawf uga warramay xadiiska bukhaariga in nebigu calayhi salaatu wasalaam ka qaaday min majuusi hajar meesha hajar la yidhahdo majuuskii deganaa inuu jizye ka qaaday uu u sheegay markaasuu ka qaaday cumar arrinka cabdiraxmaan ibnu cawf ka warramay wuxuu ahaa ana nabiya sala allahu alay wasalam akhadaha min majuusi hajar waana fii saxiixi albukhaari ama qadarkan sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab yani intan marka waxabay sheegaysaa yani sanad ahaan qawi ma aha waa la soo wariyey laakiin sanad ahaan qawi ma aha qaarkoodna mursalnima bay u soo wariyeen qaar cabdiraxmaan u nisbeeyeyna waa jiraan marka sixadeeda nadar baa ku sugan sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab nusakha matbuuca qaarkood waxaa ku dhacay sunnuu bihim sunnata ahli lbeyt waana khaa faaxisha khaa faaxish weeye calaa kulli xaal qadarkan waa la soo wariyey sunnuu bihim sunnata ahli lkitaab laakiin sanad ahaan qawi ma aha macnaheeduna waxay tahay waxaa marisaan waddadii ahlu kitaabka mariya oo sidii ahlu kitaabka jizye looga qaadaayey iyagana jizyada ka qaada cabdiraxmaan ibnu cawfna dee cilmiga kama gaadhin martabada uu cumar bnu ka gaadhay cumar bnu khadaab baa ka aqoon badan oo ka cilmi badan haddana maca daalik shay sunnada ka miduu kala gaar noqday oo aqoon gaara uu isagu u yeeshay oo aanu markaa ogayn cumar aanu ogayn waxaanu ka garanayn uu ka gartay walammaa qadima sarqa markuu cumar yimi meesha sarqa la yidhahda u yimi sarqadu waxay tahay waxa weeye waa halka xijaasna laga baxaayo shaamna lagu gelaayo waa makaan ismu makaan weeye marka xijaaz waa meesha ugu dambaysa ee shaam lagu gelaayo xagga marka laga yimaado xijaaz waa ugu soo horraysaa shaamna waa ugu dambaysaa xaggan marka laga tago madiinena dee xijaaz bay ugu dambaysaa shaamna waa ugu soo horraysaa marka aweliyadu marba gees bay nisbe ahaan u dhacaysaa marba jihaada laga yimay ku xidhanta marka xagga madiinu isagu ka tegey meel xijaaza meeshii ugu dambaysay markuu maraayo sarqa ah shaamna ugu horraysa halkaa markuu joogay wa balaqahu uu cumar soo gaadhay anna taacuuna bishaam taacuunkii inuu shaam ku sugan yahay oo taacuun uu ka dillaacay shaam isaguna shaam ku socdo istashaara wuxuu shawr weydiistay oo uu la tashaday almuhaajiriin alawwaliin muhaajiriintii hore aladiina macahu kuwaasoo cumar weheliyey ayuu la tashaday uma alansaar intaa dabadeedna wuxuu la tashaday alansaara ansaarta ayuu la tashaday uma muslimata alfatxi intaa kadibna wuxuu la tashaday qoladii fatxu maka islaamtay ayuu la tashaday qolo walba uu leeyahay wax cilmiya ah maxaa ka haysaan daacun hadduu meel ka dilaaco fa ashaara kullun calayhi bima ra'a qolo waliba waxay u tilmaantay mid walba wixii ra'yi ahaan ula muuqday ayaa cid waliba u sheegtay cid tidhaahdo noqo cid tidhaahdo waxa weeye markaa ku soco oo marka waxa ra'yigaagii ha ka noqon iyo sidii aad ku tala gashay walam yukhbirhu axadun bisunna cidnaba uma sheegin sunno nebi iyo xadiis nebi cid uga warranto u sheegtay ma jirin intaasoo dhan ba isagoo weydiiyey markaanu la tashanayana cabdiraxmaan ibnu cawf waa ka yaran maqnaa oo yani markan lama joogin jamcan uu la tanshanaye badan xataa qadima ilaa uu yimi cabduraxmaan ibnu cawf cabduraxmaani ibnu cawf cabdiraxmaan oo ina cawf ah akhtada shaa'ica waxaa ka mida in lahaa binu binu in la yidhahdo waa qalad waaya ba'du waa reeban tahay isimka ka horeeya waa in lagu dhuftaa haddii isaga laga bilaabayana ibnu waa in la yidhaahdaa laakiin binu in la yidhahdaa laa maxala laha min alciraab ya maxalay leedahay ma jirto culamadana wax yidhi ma jiraan waxay ka mid tahay min alakhطaa'i ashaa'ica akhطa'da caanbaxday ka mid tahay xataa qadima cabduraxmaan ibnu cawfin ilaa cabdiraxmaan oo ina cawfi uu yimi oo fa akhbarahu uga warramay bisunati rasuli lahi sala allahu alay wasalam sunnihii rasuulka uga warramay fi taacuun taacuunka ku saabsanaa shaniga taacuunka wa annahu ayuu uga warramay idaa waqaca biardin waantum biha idaa waqaca hadduu dhaco daacuunku biardin dhulku ku dhaco bacdu waa darfiyo ay fii ardin wa antum biha walxaal antum idinku bihaa dhulka a ku sugan tihiin fala takhrujuu firaaran minhu ha ka bixina firaaran minh cararaa ka cararaysaan daacuunka aawadii ha uga bixina aad firaaran tidhaahdo waa mafcuulu lahu ama weji labaad aad tidhahdo waa xaal fala takhruju bixina firaaran ay faariina xaalaa cararaysaan minhu a isaga ka cararaysaan ha bixina laakiin labada weji waxa fiican ayuhuma maxaalka mise mafcuul lahuga waayo lima hmm? waa garta waxay tahay saa sheegteen iyadoo labaduba ay bannaan yihiin wejiga mafcuulu lahuga ayaa ka fiican wejiga xaalka waa midda koowaadee shuruuddii waa dhammaystiran tahay waa midda labaade masterku inuu xaal noqdaa maca kasratihi leysa biqiyaas farabadnidiisa lala qabo uu badan yahay yaday jirto haddana qiyaasi maaha aha mid qiyaasiiyo midaan qiyaasi aan kee fiican ka qiyaasiga wamasaru munakarun xaalan yaqac bikasratin ka bakhtatan zaydun alac kasraa la sheegay culamadu waxay hahen maca kasratihi qiyaas maaha alle haddii laga tegi waayo abulcabaas almubarid baa wuxuu yidhi hadduu yahay masdarku yacni mid caamilkiisa akidaya uu yahay markaasuu qiyaas noqonaya inuu xaal noqdo inta kale waxaa la ysku waafaqsan yahay inayn abulcabaasna taa laguma waafaqsano jamaahiirtii nuxaadu waa ku khilaafay falaa takhruju ha bixina firaaran minhu ay lifiraarin minhu cararaa ka cararaysaan daraaddeed ha uga bixina daacuunkaa ka cararaysaan ay min aaacuun wa idaa samictum bihi biardin haddaa maqashaan daacuunka dhul inuu ku sugan yahay a ku maqashaan falaa taqdumuu calayh dhulkaa ha u hormarinoo ha gelina ha tegina halkanna waxaynu haynaa masale labaad oo cumar ka qarsoontay bal jamaahiirtii saxaabadaee cumar la socotay ayay ka qarsoontay saxaabadii faraha badnayd ee muhaajiriin iyo ansaar ba lahayd iyo muslimat ba intii markaa la socotay waa ka qarsoontay cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa sunnadaa hayey isagaana sheegay waana laga aqbalay marka warka ku saabsan khabarulwaaxidka saxaabada qaar baan aqbali jirin aan waxba ka jirin bay kutusinaysa waayo yacni qisadii hore diyada ku saabsanayd cumar waxa u sheegay shakhsi qura waana aqbala qisadii labaad ee ku saabsanayd jizyada majuuska shakhsi qura u sheegay waana aqbalay qisada saddexaad oo ku saabsan daacuunka sunnada markaa ku saabsan shakhsi qura u sheegay cumar waanu aqbalay saddexda labada dambe waxaa sheegay cabdiraxmaan ibn cawf mid saddexaad uu sheegi doonaa inoo iman doonta saddex qisuu ka soo aroorinaya cabdiraxmaan ibn cawf waayah watadaakara huwa wabnu cabbaasin radia allaahu canhum amra aladii yashuku fii salaatih waxay isla sheegeen cumar bnu khaaab iyo wabnu cabbaasin ibnu cabbaas amra aladii arrinka kii yashuku fii salaatihi salaaddiisa gudaheeda ka shakinayey ninka salaadda gudihiisa ka shakiya ay soo qaadeen arrinkiisa falam yakun qad balagathu assunnatu fii dalik muu ahayn miduu soo gaadhay sunnada arrinkaa ku saabsani miduu soo gaadhay cumar ma ahayn xataa xadaahu cabduraxmaan bnu cawfin ilaa uga warramay cabdiraxmaan bnu cawf can inabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga isagoo ka sheegaaya anahu yaraxu sal allahu alayh wasalam annahu yaطraxu shaka wayabni cala ma stayqan inuu shakigana tuuraayo kuna binaynaayo yaqiinta ku binaynayo yani xadiiska wuxuu sheegay macnihiisii ayuu sheegay lafdigii ma soo aroorin adigu marka lafdi kalea kan ku dhowaa laakiin lafdiga uu sheegay loo sheegay markan ee cabdiraxmaan ibni cawf u sheegay waxaa mar loo soo wariyaa idaa shaka axadukum fii salaatihi falam yadri a salla am intayni falyajcalha waaxidatan ila akhirihi laakiin riwaayo kalea jirta oo sheegaysa oo marka waxa cabdiraxmaan aan laga soo warin ida shaka axadukum fii salaatihi falam yadri kam salla alaaan am arbacan falyaطrax ishaka walyabni cala ma stayqana kan kale waa la macno laakiin xadiika calaa kulli xaal macnihii unbuu sheikhu tilmaamayey halkan waxaynu ku haynaa saddex markaa arrin oo sunnada nebiga ka mida calayhi salaatu wasalaam oo cumar ka qarsoomo oo saddexdaba uu ku baraarujiye o u sheegay cabdiraxmaan ibnu cawf halkaana waxaad garanaysaa cabdiraxmaan ibnu cawf sunnada wax badanoo ka mida inuu hayey waayo way soo noqnoqotay alaasa maraat wa kaana maratan fi safari fahaajat riixun wuxuu ahaa cumar radia allaahu canh mid mar ku sugan safar sadcaal ama socdaal buu ku sugnaa kolba sidaad u taqaan fahaajat riixun markaa dabayl baa dhabatay ama yacni kacday fa jacala yaquul wuxuu gudagalay inuu yidhaahdo man yuxadisuna can iriix war dabayshayaa inooga warramayaa wax cilmiya dabayshayaa ka hayaa cumar baa odhanaya dabayshayaa inooga warramaya cilmi maxaa ka haysaan qaala abuu hurayrata radia allaahu canhu abu hurayra wuxuu yidhi fabalaganii waxa i soo gaadhay wa ana fii ukhrayaati innaas anoo dadka xagga ugu dambaysa ku sugan hadalkaasaa i soo gaadhay in su'aal caynkaasa cumar keenay cumar wuxuu ku jiraa jamaca hore waa dad badan oo dee markaas socda marka dadkii waa kala horhorreeyaan ya cumar su'aashaa markuu soo tuuray dadkii waa isu sii tabiyeen abu hurayra marka oo xagga dambe markaa soo socdaa oo daabad saaran baa warkii gaadhay fa xasastu raaxilatii xataa adraktu daabadaydaan soo eriyey buuhi rakuubkii aan saarnaa ayaan hore u eriyey buuhi si aan u gaadho rakuubkii aan saarnaa baan markaa hore u eriyey buuhi si aan u gaadho dabeedna xataa adraktuhu ilaaan gaadhay faxadastuhu bima amara bihi nabiyu sala allahu aleyh wasalam dabeedna waxaan uga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray cinda hubuubi riix markay dabayshu dhabato ama dhacdo yacnii ducadii ku saabsanayd wakhtigaa dabaysha in la odhanayo ayaan markaa sheegay buuri alriixu min rawxi illaahi ta'tii bilraxmati wa ta'tii bilcadaab faida ra'aytumuuha falaa tasubuuha wasaluu allaha khayraha wastaciiduu bihi min shariha in ilaahay khayrkeedana laga baryo sharkeedana laga magan galo aan lana caayin yani markaa xadiiska caynkaasuu sheegay wuxuu yidhi fa haadihi mawaadicu cumar wuxuu ka soo arooriyey ma shan ba miseo lix waa lix mas'alo ta istiidaanka ta diyada laba ta ku saabsan majuuska saddex ta ku saabsan taacuunka afar ta ku saabsan shakiga salaadda shan ta ku saabsan dabaysha lix waa lix qiso fa haadihi mawaadicu lam yakun yaclamuha xataa ballagahu iyaaha man laysa milahu tani waa mawaadic iyo meelo aanu ahayn cumar mid garanaaya ilaa uu gaadhsiiyey oo cumar soo gaadhsiiyey sunnadaas iyaaha sunnadaas man laysa mislahu midaan isaga la mid ahayni oo martabaduu cilmiga ka joogo midaan gaadhsiisnayn ayaa u sheegay oo u faa'iideeyey ya qad yuujadu fi lanhaari ma la yuujadu fi lbixaar baa la yidhahdaa ya webiyada waxaa laga helaa waxaan badda laga heli yacni badda iyo webiyada de waxa biya badan badda haddana waxa la qad yuujadu fi lanhaari ma la yujadu fi lbixaar wuxuu yidhi wa mawaadicu lam yabluqhu fiiha min asunati faqadaa fiiha aw aftaa fiiha bigayri dalik mawaadic kalena ma soo gaadhin cumar ma soo gaadhin radia allaahu canhu maa fiiha min asunna wixii ku sugnaa min asunnati xaalay sunno ahaadeen oo faqadaa fiiha wuxuu ku xukumay aw aftaa fiiha ama waa ka fatwooday bigayri dalik shaygii sunnada ku sugnaa waxaan ahayn buu ku fatwooday ama ku xukuma mil ma qadaa fi diyat lasaabic anaha mukhtalifatu bixasabi manaaficiha waa sida uu ka xukumay cumar faraha magtooda ama qaantooda inay kala duwan tahay oo sida manaaficdoodu iyo waxtaradoodu u kala duwan yahay oo u kala manfaco badan yahay inay qaantooduna u kala badnaanayso dee farihii isku awood maaha isku waxtar maaha oo suulkiiyo faryaradu miyay isku si wax u taraan ya miyay isku awood yihiin miyay isku si wax u qabtaan maya cumar wuxuu yidhi qaanta ha la kala duwo isku markaa mid yaan laga dhigin ya oo waa in la kala badiyaa siday u kala manfaco badan yihiin qaantoodana waa inay u kala badataa dee taasina waxay khilaafsan tahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xadiiskii nebiga khilaafsantaho laakiin xadiiska cumar ma soo gaadhin nebigu wuxuu ka xukumay faraha in isku qaan ay yihiin magtoodu inay siman tahay fari far inaynay ka qaan badnayn ee diyadoodu ay siman tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi yacni faraha markaa qaantoodu waa toban toban marka weeye xagga ragga markay tahay baa la sheegaya wa fii kulli usbucin mima hunaalika cashru min alibil dumarku iyagu waxay noqonayaan nus ayay noqonayaan shan shan bay iyagu noqonayaan waqad kaana cinda abi muusa wa bni cabbaasin wuxuu ahaa abi muuse agtiisa iyo cabdullaahi bni cabbaas agtiisa waxa ahaa cilmun wa humaa duunahu bikasiirin fi lcilmi arrin muctaridu keenay dabeedna wuxuu yidhi iyaga oo labadooduba cilmiga kaga hooseeya xagga cumar iyagoo cumar ka hooseeya in badan xagga cilmiga kaga hooseeyo derajada cumar cilmiga ka joogo aynay gaadhi karin abuu muuse iyo ibnu cabbaasba waxaa labadooda agtooda ku sugnaa cilmun bianna anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal garasho ay garanayeen inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haadihi wa haadihi sawaa tan iyo taasi waa siman yihiin waa suulka iyo faryarada tan iyo taasi waa siman yihiin yacni alibhaama waalkhinsir wuxuu uga jeeday yacni suulka iyo faryarada uga jeeday suulka iyo faryarada waa isku qaan fabulligat waa la gaadhsiiyey haadihi sunnatu sunnadan limucaawiyata radia allaahu canhu mucaawiya la gaadhsiiyey fii imaaratihi wakhtigii madaxtinimadiisa ayaa loo sheego la gaadhsiiyey waa muhayaru siiqo fabulligat faqadaa biha waa ku xukumay mucaawiye walam yajid ilmuslimuuna may helin muslimiintu buddan waxay kaga fursadaan oo ay kaga leexdaan min itibaaci dalik raacistata ay raacayaan min atibaaci miyaa la odhanaya mise min itibaaci ha kee baa la odhanayaa min itibaaci mise min atibaaci iltiqaau saakinayn weeyaan meeshu kasra laga baxaya min mar kasta baarak allah fiik sida mashhuurkii wuxuu yahay ee jamaahiirulcarab ay ugu hadleen haddii min ay iltiqaau saakinayn la kulmo saakin kale ka daba dhaco saakinkaasi ma al ahaa mise saakin kale ah hadduu al yahay fatxa lagaga baxaa wa annaasi man yacbud allaha calaa xarfin wa annaasi wa innaasi la odhan maayo ba hadduu al yahay fatxa laga baxaa haddii saakinkaasi al aanu ahayn ee uu saakin kale yahay kasra laga baxaa sida mashhuurka jamaahiru carab ugu hadleen waa siaas hishaadii waa jirtaa bacdulcarab ay markaa si kale ay mid walba sida kale banneeyeen laakiin saasi waxa weeye waa qaliil naadir ah ee kasiirka haalibka ahi waa sidan qur'aankana sidaasunbaaba la akhrin karaa ee si kale lama akhrin karo min itibaaci daalika raacistataa la raacayo waxay kaga fursadaan oo kaga leexdaan ma walam yakun hada cayban fii cumara radia allahu canhu arrinkaasina ma ahayn ceeb kuma ahayn cumar mid cumar ceebaynaya ma ahayn oo qadarkiisa hoosu dhigay xayu lam yabluqhu alxadiis markaanu xadiisku soo gaadhin arrin ceebaynaya oo qadarkiisii hoos u dhigaya ma aha waayo shakhsi in mas'ala ka qarsoontaa dee mid waxa weeye marka la odhanaayo waxba ma yaqaan ama ka masaladaa gartaa ka cilmi badan ma aha saas waxyaalaha qaladka waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa aalib in mas'ala u iftiinto masale si fiican caalim sharxay uu uga weeleeyo dabeedna masalada si fiican uga caddaato waxaa laga yaabaa inuu arko caalim haddaba masaladii qalday masaladaasi ka gedmatay ama ku khata'ay waxa dhici karta marka waxa weeye siduu isu muujiyo isagu inuu markaa yahay yani marka aclam inuu yahay inuu waxa weeye markaa min kulli munaasaba marka waxa masaladii uu sheego caalimkaana uu doonaya qadarkiisa inuu hoosu dhigo taasi waa ariiqa xun aan sax ahayn caalim hadduu mas'alo ay ka gedmato ama uu qaldo macnaheedu ma aha in markaa qadarkiisii meel laga dhaco in laysu muujiyo in laga aqoon badan yahayna marka waxa ma aha waa ciidaan qadarkiisa gaari karini ay marka waxa weeye yani markaa isu muujiso marka waxa weye inay ka cilmi badantay ama masalada in lagu tacniyo maaha khata'a caalimku wuxuu dhex yaallaa laba fitno wa bayna fitnatayn labada fitna waa maxay fitna waxay tahay waa in markaa la raaco oo la yidhaha saad u khata ugu sheegaysaa caalim hebel baa yidhi oo keyta wa keyta ahoo fadligiisu sida iyo sidaa yahay oo cilmigiisa aan la gaari karin oo hebel sidan ka yidhi oo hebel kale sidan ka yidhi o hebel kale sidan ka yidhi ya man anta markaad ictiraadayso markaa caynka oo ah. la doonaayo sidii markaa waxa weeye uu yidhi in sax laga dhigo oo loo tacasubo waa ariiqo qaldan ya haatay culammadu odhan jireen zallat alcaalimi zallat alcaalam caalim simbirixadi waa caalam dhan simbirixadi liannahu yazilu bizallatihi khalqun kaiir waxaa simbirixadiisa ku simbirixanaya dad badan dariiqadii saxnayd may marin qaar labaad fitnay ku tahayo waxay doonaan markuu mas'alo caalim ku simbirixdo ama ku khata'o inay mas'alada aawadeed caalimka u tacniyaan maka oo waa kiisaaya saas ba yidhi ya masaladaasina waa masale caynkaa iyo caynkaase ruuxa masalada garan waaye maxaa ka buumuuninaysaa ya markaasuu caalimka qadarkiisi buu doonayaa inuu yacni waxa weeye hoos u dhigo u dhulka jiido maxaa la rabaa waxaa la rabaa shareecada waa in loo nusreeyo oo la caddeeyo shareecada khata caalimkana shareecadu inay beri ka tahay la tilmaamo caalimkana loo cudurdaaro qadarkiisa iyo xurmadiisa la dhowro caalimkana loo cudurdaaro oo qadarkiisa iyo xurmadiisa la dhowro la ilaaliyo labada arrin in la kulmiyaa la rabaa tansiiha shareecada laga nasahaayo akhtaa almukhti'iin ya iyo ixtiraamka culammada iyo qadarintooda iyo cudurdaarka loo cudurdaarayo labada arrin in lala wada yimaadaa la rabaa wa kadalika kaana yanha almuxrima can altadayubi qabla alixraam saasoo kale wuxuu ahaan jiray cumar yanhaa mid reeba almuxrima ka muxrimkaa ah mid ka reeba can altadayubi Eh, in udgoon la ismariyo qabla alixraam inta aan markaa la ixraaman ka hor yacni xajkii ama cumradii intaan la xidhanin ka hor in udgoon in la ismariyo waa diidi jiray oo waa reebi jiray cumar ruuxii baa maydhay wuxuu doonayaa xajkii ama cumradii inuu xidho weli ma xidhan udgoon ma ismarinayaa jidhkiisa ma marinaya taas waa u diidi jiray wa qabla alifaadati ilaa bacda ramyi jamrat alcaqaba iyo intaan markaa la samaynin ifaado intaan la samayn oo aan nafta loo soo shubin xagga maka oo bimacnaa wuxuu u jeedaa dawaafulifaada intaan lala iman dawaafkii rukniga ahaa ee xajka ee tiirka ka ahaa xajka tiirarka xajka ka mida intaanu la imanin ka hor markuu jamratulcaqaba tuuray dabadeed dhagax tuurka weyn ee markaa jamratulcaqaba ee subaxa yowmu naxriga la tuurayo subaxa ciidda la tuuraayo markuu tuurtay dabadeed laakiin weli dawaafkii aanu la imanin bimacnaa taxallul asqar marka lala yimi oo xalaalowgii dhammayska tirnaa ee kaamilkaah aan lala wada imanin udgoon markaa in laysmariyana waa diidi jiray cumar huwa isagaa diidi jiray wabnuhu cabdullaahi inankiisii cabdullaahina waa diidi jiray inankiisii cabdullaahina waa diidi jireen radia allaahu canhumaa labadoodaba ilaha raalliha ka noqdeen wa hayruhuma min ahli lfadli iyo cid kaloo ahlu fadliga ka midiba waa jiri jirtay inay diidi jireen walam yablughum ma soo gaarin xadiisu caaishata radia allaahu canha xadiiskii caaisha ma soo gaadhin annahaa tayabat rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam inay rasuulka udgoon u marisay lixurmihi qabla an yuxrima ixraamkiisii ka hor inta aanu ixraaman liixraamihi buu idiin qoraya mise lixurmihi liixraamihi waa isku macna axaadiista midba sibay u timi waa calaa kulli xaal waa bimacnan lixurmihi ama liixraamihi xidhashadiisa uu xajka ama cumrada xidhanaayo aawadeed liixraamihi ay cinda ixraamihi laamkaa tidhahdo waa bimacnaa cinda wakhtiga markaa uu xidhanayo agteeda qabla an yuxrima intaanu xidhannin ka hor bay udgoon u marin jirtay liixraamihi qabla an yuxrima ay cinda ixraamihi lixurmihina waa la macno waxay la macno tahay liixraamihi lixurmihi baana loo dabdinaya inta aanu xajka xidhanin ka hor xidhashadiisa uu xajka xidhanaayo cumraduna waa la mide marka uu xidhanayo ayay udgoon u mari jirtay qabla an yuxrima intaanu ixraamanoo xidhan walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt waxay kaloo udgoon u marin jirtay cinda xillihi marka xalaalowgiisa qabla an yatuufa bilbeyt intaanu beytka ku dawaafin ka hor masalada uu halkan sheikhu inoogu sheegaya waxay ku saabsan tahay cumar bnu khataab radia alaahu canhu iyo cabdulahi bnu cumar labaduba waxay diidi jireen ruuxu markuu ixraamanayo oo xaj ama cumro uu xidhanayo intaanu xidhan ka hor inuu udgoon ismariyo waa diidi jireen marka xajkii uu ku guda jiro jamratulcaqaba markuu tuurto dhagax tuurkii weynaa subaxa ciidda markuu tuurto intaanu beydka ku dawaafin dawaaf alifaada inuu udgoon ismariyo markaana waa diidi jireen daa'ifo kale oo ahlulfadligii culammada ka midina waa diidi jireen laakiin waxaa jira sunno nebi oo khilaafsan baa jira oo xadiiska marka waxa weeye ku soo arooray saxiixa ayaa u daliila bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxay tihi kuntu utayibu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama liixraamihi qabla an yuxrima walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt xadiiskan waa saxiixaynka xadiiskani ma soo gaadhin waxayna is yidhahdeen maadaama la diidaayo qofka muxrimka ah inuu udgoon ismaryo loo diidaayo intaanuu ixraaman ka hor hadduu ismariyana udgoonkii ku sii baaqi noqonayo dee markan kale inuu markaa udgoon intuu ismaryo isu daayo dee ma habboona laakiin calaa kulli xaal ta noocaasi maadaama nebigu sameeyey waa arrin bannaan weeye ixraamkiina wuxuu noqonayaa maanic lilibtidaa laa maanic lildawaam udgoon in la bilaabuu diidayaa oo marka la ismariyo iyadoo muxrim la yahay laakiin udgoon hore jidhka ugu sugnaa oo wakhtigii xalaasha la ahaa la ismariyey carfigiisii iyo kankankiisii inuu ku sii baaqi yahay jidhka oo ku sugan yahay mid ixraamku diidaya ma aha yaa oo bilowgu diidayaaye daa'imista diidi maayo waxaa la mida ah dee nikaaxa guur in la bilaabo lama ogola muxrim la yahay laakiin guur hore u sii jiray oo wakhti hore la guursaday oo ixraamka ka horraysay inuu baaqi noqdo miyaa la diidaya maxaa lo odhanaya dadka soo xajinaya dumarka sii fura maya yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa waa sharciya waxaa lagu cafiyaa lagu dhaafaa shaygu inuu sii daa'imo waxaan lagu dhaafin in la bilaabo ama tan ku saabsan waxa weeye xalaalowga yar yadana dee xadiis bay leedahay oo waa isla xadiiskan walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt oo taxallulkiiba wuxuu u qaybsamaa taxallul asqaar iyo taxallul akbar ama taxallul naaqis iyo taxallul ya oo nebigu marka waxa weeye idaa ramaytum jamrat alcaqaba faqad xalla lakum kullu shay ila annisaa xadiiskii muxuu sheegayey sunanka haddaad jamratulcaqaba tuurataan faqad xalla lakum kullu shayin ila nisaa wax waliba xalaal bay idin noqdeen dumarka mooyaane marka diibku waxay ka mid yihin waxyaalaha xalaasha noqdeen waa wa kaana ya'muru laabisa alkhufi an yamsaxa calayhi ila an yakhlacahu min hayri tawqiit wuxuu ahaan jiray cumar bnu khadaab radia allahu canhu ardaah ya'muru mid amra laabisa alkhufi kii khufka xidhnaa wuxuu amri jiray an yamsaxa calayhi khufka inuu masaxo qofku waa harag sida sharabaadka oo kale ah oo la gashado oo kaba oo kale laga dhigan jiray waa harga sida sharabaadka ah oo addimada la gelinayo saasoo kale u talan wuxuu amri jiray an yamsaxa calayhi qofka inuu masaxo ilaa an yakhlacahu ilaa uu ka siibaayo min hayri tawqiitin isagaan wakhti ku xadaynayn oo ilaa intuu doono inta maalmoode uu doono inuu iska masixi karo ayuu cumar u qabay xadiis sidaa ku soo aroorayna waa jiraa marka kaas ayuu markaa cuskanayey saas ugu camalfalay waitabacahu cala dalika aa'ifatu min asalaf sidaana waxaa ku raacay koox salafka ka mida ayaa ku raacay walam tabluqhu ma soo gaarin axaadiisu tawqiit axaadiista wakhtiyaynayso waqti mucayana u yeelaysa alatii saxat cinda bacdi man laysa milahum fi lcilm axaadiistaas oo asaxday cinda bacdi man kuwii qaar ka mida agtooda ka asaxday laysa milahum yaga aan la mid ahayn fi lcilmi cilmiga aan kala mid ahayn yani dadaan cilmigooda kala gaadhaynin daa'ifada salafka ah iyo cumartoonna aan cilmigooda gaadhayn darajadooda kale aan ka gaadhayn ayaa axaadiistaasi agtooda ka asaxday waqad ruwiya dalika can nabiy sala allahu aleyh wasalam waana laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista tawqiidka masx cala alkhufayn wakhtiga u sheegaysa min wujuuhin mutacadida wejiyaal marka waxa weeye badan baa laga soo wariyo cadad u saaxiiba oo saxiixatin saxiixa axaadiistaasna waxay tilmaamaysaa jacala rasuul lahi sala allahu alay wasalam alaaata ayaamin walayaaliyahunna lilmusaafiri wa yowman walaylatan lilmuqiimi ruuxa ruuxa musaafirkana wuxuu masaxayaa saddex habeen iyo saddex maalmood ayuu masaxaya wa kadalika cuhmaan bnu cafaan radia allaahu canhu saasoo kale ahaaday cuhmaan ibnu cafaan cuhmaan ibnu cafaana mise cafaanin lakin ayuhuma ajwad ya yacni sida fiicani waxa weeye waa in markaa laga dhigo mala yansarif natay yidhaahdeen in madaxtahu manactahu wain hajawtahu saraftahu haddaad ammaanto waad mancinaysaa maalayansarif baad ka dhigaysa waxaa loo jeeda min alcifati haddii ilahay waa laga keenay alifkiiyo nuunkaa ziyaada noqonaya maca alcalamiya marka waxay noqonaysaa ziyaadatu alif wa nuun maca alcalamiya laba cillo oo mancinaysa sarfigii dee cifaduna waa shay madxi ah oo dhowrsoonaan in madaxtahu manactahu wain hajawtahu saraftahu haddaad laakiin caydo magacan aad cay oo kale ka dhigto saraftahu munsarif baad ka dhigaysaa haddaad tahay min alcufuuna cufuunadu waa maxay waa qurunka oo nuunka wuxuu noqonayaa asal ya marka ziyaadatu alif wa baa la waayaya alif keliya ziyaadaa marka cillo qura markaa ku sugnaanaysa oo ah calamiyada cilladaa quri markaa mancin mayso sarfigii marka cafaanin marka la yidhahdo waxay ku dhisan tahay min alcufuuna in laga keenay cafaana marka la yidhahdana waxay ku dhisan tahay in min alcifati laga keeno wa kadalika cuhmaan bnu cafaana radia allaahu canhu lam yakun cindahu cilmun saasoo kale cuhmaan bnu cafaan agtiisa kuma sugnayn cilmi uu leeyahay oo uu aqoon leeyahay biana almutawafa canha zawjuha gabadhii ninkeedu ka dhintay tactaddu fii manzili ilmowt inay ku ciddo tirsanayso gurigii geerida gurigii geerida inay ku ciddo tirsanayso cilmigaa muu hayn xataa xadaathu lfuraycatu bintu malikin bitaskiir ilaa ay uga warrantay furayca oo ina maalik ahi ukhtu abi saciidin alkhudriyi oo abi saciidin alkhudri markaa walaal la ahayd biqisatiha qisadeedii ay uga warrantay lamma tuwaffiya zawjuha markii ninkeeda la oofsado ninkeedu dhintay wa ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala laha iyo in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyada ku yidhi umkuthii fii beytiki xataa yabluga alkitaabu ajalah ku sugnow gurigaaga ilaa uu kitaabku gaadhayo ajalahu muddada uu ku dhammaanayo ilaa uu gaadhayo gurigaaga ku sugnow faakhada bihi cuhmaanu radia allahu canhu markaasaa cusmaan qaatay oo xadiidkaas sidaise uga camal fala xadiikanna tirmidi waa saxiixinaya sheekh albani waagii hore waa daciifiyey xadiiska laakiin waa akhiiran markii dambe waa ka noqday waa ka taraajucay akhiiran waxaa u caddaaday xadiisku inuu saxiix yahay kadib sheikhu waa ka noqday tadciifkii waana saxiixiyey marka abu iyo cumar markuu masaa'il badan inooga soo sheegay khaas ahaan cumar ayuu haddana khulafaa uraashidiinka waa kii inoo tilmaamaye cumaan buu haddana inooga soo aroorinaya ashyaa sunnada ka mid oo ka qarsoomay waxaa ka mid a ah mas'aladan waxaana u sheegtay furayca ayaa u sheegtay dee saxaabiyada furayca la yidhaahdaana cilmiga cuhmaan gaari mayso isagaa ka cilmi badan haddana waxa weeye dee mas'aladaasi intay ka qarsoontay isaga ayaa iyada markaa ay iyadu garanayso iyadu haysay oo ay eegeyd kadibna u faa'iidaysa waatay culammadu yidhaahdaan qofku cilmiga darajo ka gaari maayo ilaa uu cilmiga ka qaato miman fawqahu wa miman huwa miluhu wa miman huwa duunahu ya ilaa uu cilmiga ka qaato mid ka koreeya iyo mid la mida iyo mid marka waxa weyaan yani ka hooseeya mid walba wakhtiyada qaarkood culammadu dee cid bay is yidhahaan bal inaad kulle bal ka hesho bal mas'alo inaad ka hesho aad ka faa'ido sheekh culamada shanaaqidada ka mida ayaa wuxuu yidhi waxaan akhriyey bu ihi adwaa ulbayaanka min awalihi ilaa aakhirihi hal mas'alo oo aanan ogayn oo aan ka faa'iidaystay ma helin yacani wax allo waxaa ku sugan markaa kitaabka macluum bay ii ahayd mas'alo qura oo aan ka faa'iidaysto aan macluum hore iigu ahayn kamaan helin buu ihi marka ruux wax dhici karta cid xataa la siman cilmiga inuu ka qaadan karo rubama mas'ale isaga ka qarsoontay inay yani marka inuu u faa'iideeyo ama cid isaga ka hoosaysa inuu ka faa'iidaysto ya ta kale tawaaducii buu markaa la imanaya laakiin hadduu markaa yidhaahdo maanaa marka waxa weeye eh, hebel oo iga derajo hooseeya ama iga cilmi yar ama ila siman xalqaddiisa aan fadhiistaa oo laygu arkaya xalqadiisa dee taa qudheedaa waxay tahay kibir marka waxa weeye naftii inuu kibirka ka saaro oo tawaaduca baro qudheedaa wax dhana ya hataa waxaa dhici karta marka waxa yani markaa sheikhu inuu fadhiisto xalqad ardaygiisu leeyahay yani rubamaa inuu masale ka faa'ido inuu masale ka faa'idaa dhici karta wa uhdiya lahu maratan saydun kaannahu kaana qad siida liajlih mar baa waxaa loo hadiyeeyo hadiyad loogu keenay cusmaan saydun ay masiidun wax la soo ugaadhsaday wa kaannahu kaana qad siida waxaad mooddaa in loo soo ugaadhsaday liajlihi isaga aawadii in isaga aawadii loo soo ugaadhsadaad mooddaa oo loo soo dilay fahama biaklih wuxuu ku hamiyey inuu cuno ilaa uga warramay caliyun radia allaahu canhu cali uga warramay ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu radda laxman inuu radiyey oo diiday hilib uhdiya lahu loo soo hadiyeeyey inuu diiday hilib loo soo hadiyeeyey inuu diiday uga warramay hilibkaasna uu ahaa markaa xun ugaadh uu ahaa oo uu yidhi markaa xurun baanu nahay wa caliyun radia allaahu canhu saasoo kale cali ilaahay raalliha ka noqday qaala wuxuu yidhi ama wakadalika caliyun saasoo kalea cali ahaaday radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi cali kuntu idaa samictu min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama xadiian waxaan ahaan jiray nebiga calayhi asalaatu wasalaam haddaan xadiis ka maqlo nafacani illaahu bima shaa an yanfacanii minhu ilaahay waa igu anfici jiray bima shaa qadarkuu doono an yanfacanii minhu inuu igaga anfaco qadarkuu ilaahay doono inuu igaga anfuco igaga anfici jiray wa idaa hayruhu markaa xadiis eh, nebiga ka maqlo ilaahay qadarkuu doono inuu igaga anfaco igaga anfici jiro xadiiskaa waa ku camalfali jiray wa idaa xadaanii hayruhu haddii cid kale ay iga sheegto xadiis istaxlaftuhu waa dhaarin jiray buuri maxaan ku dhaarin jiray nebiga miyaad ka maqashay walle igu mar faidaa xalafa lii markuu ii dhaarto sadaqtuhu waa rumayn jiray waa rumaysan jiray wa xaddaanii abu bakrin bakar baa ii warramo oo xadiis ii sheegay wa sadaqa abu bakrin run buu sheegay wuu ka xishooday abu inuu dhaariyo dadka kale waa dhaari jiray wa dakara xadiisa salaati tawbati almashhuur wuxuuna sheegay xadiiskii towbadda salaadda ku saabsanaa xadiiskii ku saabsanaa buu sheegay ee almashhuura caanka ahaa ayuu sheegay marka wuxuu u jeedaa xadiidkan markaa isagu markii hore ma hayn abubakar baana u faa'iideeyey wa aftaa huwa wabnu cabbaasin wuxuu cali bnu abi aalib fatwooday isaga iyo wabnu cabbaasin cabdullahi bnu cabbaasba wahayruhumaa iyo cid kaloo aan labadooda ahaynba waxay fatwoodeen bi bianna almutawafa canha gabadhii laga dhintay ninkeedu ka dhintay ida kaanat xaamilan markay ahaato mid uur leh tactaddu abcad alajalayn waxay ciddo tirsanaysaa labada muddo ta fogaanshaha badan labada muddo waxaa loo jeedaa oo wulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna inay uur ka dhigto masalada labaadna waxay tahay waladiina yatawaffawna minkum a yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra waa afar bilood iyo toban habeen hadday uur leedahay ninkiina ka dhinto uurkii hadday dhigto mar waxay dhigi kartaa muddadii intaan afarta bilood iyo tobanka habeen la gaadhin marna waa ka dambaynaysa labada teebay tirsanaysaa ibnu cabbaas iyo cali bn abi aalib waxay abcadulajalayn bay tirsanaysaa labada ajalta fogaanshaha badan sababtuna waxay tahay wa cumuum iyo khusuus min wejhin labada mid walba wajina caam buu ka yahy wajina khaas buu ka yahy marka keebaa ka kale lagu khasisaya waayo aayatulbaqara waa caamun waxay caam ku tahay tii uurka lahayd iyo tii marka aan uurka lahayn labadaba caam bay ku tahay waxayna khaas ku tahay kuwii laga dhintay aayatu alaaq suurat talaaqa aayadda ku suganna waxay caam ku tahay mutallaqaadka iyo almutawafa canha iyo walmutawafa canhunna aswaajuhunna kuwii la furay oo la dalaaqay iyo kuwii raggoodu ka dhinteen bay caam ku tahay waxayna khaas ku tahay kuwa uurka leh marka labada aayadood mid walba wejina caam bay ka tahay wejina khaas bay ka tahay tarjiixa taasoo kale la kala arjaxayaana waa adagta marka keebaa la khasisayaa oo mukhasas noqonaya keebaana mukhasis noqonaya wax khasisaya marka xadiidka masalada kala furaya maadaamaynay hayn tarjiixeeduna adag yahay mid in lagu khasiisa ka oo in kan kale isaga lagu khasiiso oo labadii kale mudnayn daliilkii kale furanayeyna aynay haynin maxay isticmaaleen waxay isticmaaleen si gabadhu markaa waxa weye yaqiinan ay ugu cadadbaxdo waa in labada arrinba wada dhacaan oo kolba ka dambeeyaa la ictibaarinayaa haddii in yar dabadeed ay umusho afartii bilood iyo tobankii habeen waa in la gaadhaa si yaqiinan ay ugu cadad baxdo haddii waxa weeye eh, afarta bilood iyo tobanka habeen horaan dhammaadaan oo uurku baaqi yahayna abcadulajalaynku wuxuu noqonayaa inay uurka dhigto kolba labada ajalood fogaanshaha badan bay tirsanaysa waa masaladii abusanaabil uu sheegay moogti abusanaabil nafs lmasal uu sheegay xadiikiina waa ku sugnay xadiisku ma soo gaadhin ibnu cabaas iyo cali ma soo gaadhin walam yakun qad balagathum may ahayn qaar ay soo gaadhay sunnatu rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam sunnada rasuulku eh, fii subaycat alaslamiya oo ku saabsan gabadhii la odhan jiray subaycat alaslamiya ku saabsan may soo gaadhin xaysu aftaaha anabiyu sala allahu aleyh wasalam goortuu nabigu u fatwooday bianna ciddataha wadcu xamliha bianna ciddataha wadcu xamliha inay ciddadeedu tahay uurkeeda inay dhigto uu saa ugu fatwooday marka sunnadaasaa kala